alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calى ashraf اlmursaliin maxamed bn cabdillah wcalى alihi waasxaabihi طayibiin الطaahiriin wman tabicahum bixsaan bdiin ama bacdu qaala alciraaqi raximah اllah wالnasa'i yukhriju man lam yajmacuu calayhi tarkan hada madhabu wالnasa'i yukhriju man lam yajmacuu calayhi tarkan madhabu mutasicu wman calayha aطlaqa صaxiixa faqad ataa tasaahulan صariixa waduunaha fii rutbati maa jucila cala almasaaniidi fayudca aljafala kamusnadi الطayaalisiyi وaأxmada wacadbuhu lidaarimiyi intuqida wاlxukmu lilisnaadi bالصxati ow wاlxukmu lilisnaadi bالصxati ow biاlxusni duuna اlxukmi lilmatni ra'ow waqbalhu in aطlaqahu man yuctamad walam yucaqibhu bidacfin yuntaqad wastushkila alxusnu maca asixati fii matnin fain lafdan yurid faqul sifii bihi daciifa ow yurid maa yakhtalif sanaduhu fakayfa in fardun wasif waliabi lfatxi fi liqtiraaxi ina infiraada alxusni du sdilaaxi wain yakun saxa falaysa yaltabis kulu صaxiixin xasanu laa yancakis waأwraduu maa saxa min afraadi xaydu ishtaradna gayra ma isnaadi bismi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calى ashraf اlmursaliin wعalى aalihi wasaxbihi waslm ajmaciin ama bacdu waxaan ku soo dhex jirnay noocii labaad ee xasanka ahaa tacriifkiisii iyo waxyaalo badan waan maanta ma arkaysaa soo dhammaynay iyo ictiraadaad meelo badan meelihii madaanulxasan iyo waxyaalahaasaan kusoo jirnay abu daa-uud iyo waxyaalahaasaan kusoo dhex jirnay abu daa-uud marka waa tii la yidhi axaadiidiisa oo dhan saxiix ma ahan baabka xataa hadduu ka waayo wax xadiidoo saxiixa ama xasana wixii daciifa ayuu maanta ma arkaysaa soo qaadanaya kaana abu daawuuda aqwa maa wujid yarwiihi wadaciifa xaysu laa yajid في الbاaب غayrahu fadaka cindahu min ra'yi أqوى qaalahu بnu manda marka asagina nasaci laftiisa ayaa dhinac uga dhowo rag maaragtay daciifa laakiin tarkigiisa aan culammadu aysan ku ijmaacin ayuu isaguna xadiidkooda oo wariyaa waannasa'i imaamkan waannasaa'i markaan hadda aan laqbaynayno waannasaa'i ayaan leenahay magaciisa cadigaha wanasaa'iyu imaamka nasaa'iga la yidhaahdo ee maaragtay xaafidkaa weyn ah ee kutubaha sitada maaragtay sunanka ragga iskale ka mid ah yukhriju wuu bixinayaa xadiidka yukhriju xadiida man ayuu bixinayaa mankaasoo lam yajmacuu aysan ku kulmin calayhi korkiisa tarkan ka tegitaan xadiidka laga tago ma lam yajmacuu calaa tarki xadiidieen marka tamyiizaa laga dhigay ma lam yajmacuu calayhi qof aysan korkiisa isku kulmin tarkan ay tarkan min xadiidi xadiidkiisa in laga tago dacfi dartiisa madhabun muttasaca haada madhabun muttasic waa madhab waasacaho macnaa isma cariiryinoo raggiisa uma ouna shardhin inay maaragtay ay sixa ay yihiino ama axaadiidoodu ay maaragtay saxiix wadato rag siqaadayto uma shardhine rag badan oo maaragtay dacfi culummada qaarkood ay ku ramiyeen oy ku gameen ayuu wax ka warinaya laakiin madhabkiisana saa itisaacu ma ahano dadka la leeyahay ma lam yajmacuuda culummadoo dhan ma aha waa culummo khaasa weeye sida xaafid ibnu xajar iyo culummadu ay taxaqiijiyeen oo culummada ahludarxi watacdiil dabaqo kastoo yihiin baa laba qaybood u qaybsamaa qayb muctadiliina iyo mutashadidiin ay u qaybsadeen iyaga mutasaahiliinta warkooda iyaga waxaa weeye aada looma maarag marka masalan dabaaqaadka ugu horeeya ragga aada rijaasha uga hadla waxaa ka mid a ah sufyaan thawri iyo shucba shucbaana xoogaa sii tashadud badanoo sufyaan thawri ictidaalka u dhow dabaqada ku xigtaa ragga jarxiga iyo tacdiilka aada uga hadla waxaa u badan labadinoo la yidhaahdo imaamada waaweyn Eh, yaxya maaragtay eh, ibn اlqaطaan iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi yaxya bnu lqadaanana xoogaa tashadudsan dabaqada labaa saddexaadna waxaa ugu muhiimsan waa axmed bnu xambal iyo yaxya bnu maciin labadoodana yaxyaa mutajiisad yaxbnu maciinaa tashadudsan dabacada dabaqada xigta waa bukhaari abu xaatim araazi labadoodana abu xaatim ayaa xoogaa tashadudka u dhow marka kuwa ragga xoogaa aada adag hadday jarxiyaan nasa-i oo ragga xoogaa ictidaalka u dhow ay maaragtay tawfiiqiyaan xadiiskiisa kama tegayo nacam sababtoo ah qofka haddii dabaqada muctadiliinta ah iyo dabaqada maaragtay mutashadidka ah hadday labaduba ay jarxiyaan qofkaas waxaa weeye jarxigaas kama kacayo oo dahabi wuxuu yidhahdaa cabdiraxmaan ibnu mahdi yaxya bnu saciidin alqataan hadday hal nin ay tajriixeen dhaan ninkaa xadiidkiisa lama qaadan karo waxay dhahan jurxu laa yandamil ma raysanayo oo nin mar dambe ka kacaaya maahanoo xadiidkiisa macnaa lama qaadanayo sababto ah mutashadidkii iyo mutawassidka hadday isugu darmeen waxa weeye maaragtay waxaa weeye jurxigiisa ma soo kacayo marka waa saas weeye macnaha waxa weeye axaadiid oo maaragtay aan xadiidkiisu macnaha nas ay wada saxiix maahanoo daciifaa ku jira laakiin dacfigiisa wuu ku yaryahay axaadiidta kale oo sunanka kale waxaway waa ninka ugu axaadiis daciifa yar waayo oo nisbaa markii loo eego gaar ahaan sunankiisa mujtabaa markii kutubta kale loo eego waa aadu uga daciif yaryahay haddii afarta sunan laisu banbandhigo waxaa ugu daciif badan ibnu maajah tirmidiyaa ku xiga abu daa'uudaa ku xiga marka nasaa-i waa ninka ugu daciif yar marka ilaa qaarkoodba culimmada maqaaribada qaarkoodba ay bukhaari ay ka fadileenoo isaga eh, waxaa weeye cilasha axaadiidtana wuu ka hadlaa maaragtay shardigiisana waa adag yahay laakiin isaga iskuma uusan laasimin inuu axaadiisa saxiixa keliya oo wariye qofkuba haddiiba lacfi ku jira laakiin lacfigii usa baabi ahayn eh, walow culimmada mutashdiinta haba daciifiyaan culimmada eh, mutawasiqiinta hadday daciifiyaan xadiidkiisa waa bixinaya marka asagii abu marka dhinacay iska shabahaanoo axaadiiskii daciifkaad ma aysan ka wada tegin waay iyo raggii dacafadaa ma aysan ka wada tegin inkastoo xaggaas waxaa ku sarreeya marka nasaa-iyaa ku sarreeya oo daciifka asaga aada ugu yar wannasaa-iyu imaamka nasaa'i la yidhaahdo yukhriju wuu bixinayaa man ay xadiida man qof xadiidkiisa lam yujmicuu aysan ku kulmin calayhi korkiisa tarkan min tarkin in xadiidkiisa laga tago laga dhaqaaqo raggii muctadiliintaha iyo mutashadiinta ahaa ninkaysan xadiidkiisa isku raacan in laga tago xadiidkiisa waa bixinaya walow dacfibaha ku jira sidaa darteed waman adlaq waman calayhaa adlaqa sixaaxa ey waman adlaqa qofkii ku idlaaqa calayhaa ay cala sunani sunantaa korkooda oo sunan abi daa-uud iyo tirmidi ibnu maajah iyo asixaaxa inay saxiix yihiin sida maaragtay khadiib iyo xaakim iyo maanta ma arkaysaa rag badan ay sameeyeen oo yidhaahdaa axaadiidaas maanta ma arkaysaa waa saxiix oo xaakim iyo khadiib kitaabka tirmidi waxay dhaheen waa saxiix ibnu manda iyo ibnu sakan kitaabka abu daawud ee nisaa'i waxay ku tilmaamay inuu saxiix yahay xaakimna sidoo kale kitaabka abu daa-uud jamaaco uu ka mid yahay abu cali nisaabuuri ibnu cadiy daaruqudniy alkhadiib na waxay dhaheen nasaa kitaabkiisa sunan nasaa-i waa wada saxiix ilaa bacdu almaqaaribi ay tashaddu la yimaadeenoo fafadalahu calaa kitaabi albukhaari ayuu ka fadilay marka qofkii saxiix ku idlaaqa axaadiidta ku jirta oo ku idlaaqa faqad ataa waa la yimid tasaahulan sariixan tasaahul cad waa iska sahlad arrin oo weynoo fududaystay sababtoo ah iyaga laftooda ayaa waxay caddaynayaan axaadiis daciifa inay maaragtay ay ku jiraan bal maaragtay munkaraad ayaa ka buuxa eh, maaragtay ibnu maajah iyo maaragtay termidi tirmidiba axaadiismada munkar ayaa maanta ma arkaysaa ka wada buuxda marka waa saxiix in lagu idlaaqo waa tasaahul laakiin hadday aqlabi ay ka wadaan waxaa dhici karta inay aqlabi ay ka wadaan taas lafteeda waxaa weeye qofkii aqooni waa ku sirmayaa in lagu idlaaqo xataa aqlabi haddii laga wado hadhow dadaa ku sirmi karo haddii leeda waa wada saxiix qofa axaadiidiisao dhan xujaysan kara xadiis daciifan ayaa ka buuxya waman adlaqa calayha waman calayhaa alaqa waman adlaqa calayhaa kutubahaa sunanta qofka ku idlaaqo oo mihaal hadda abu daa-uud sunankiisa iyo nasaa-i aan ka sheegnay iyo tirmidi ibnu maajah iyo wixii lamida asixaaxa inay saxiix yihiin sida khadiib iyo xaakim iyo ibnu sakan ibnu mandahi ay sameeyeen iyo daaro iyo faqad aataa wuu la yimi tasaahulan tasaahul iska sahlid wixii oo layska fudayso sariixan oo cadow aan geed loogu soo gambo marka saxiixa kutubaha lama dhihi karo wa duunahaa fii rutbatin maa jucila cala almasaaniidi fa yudca aljafala u yidhi kutubtaa oo sunanka waxaa ka hooseeya martabadii sare maxay ahayd saxeenka soo maahayn maxaan ku soo xijinay sunankaan ku soo wa duunahaa waxaa ka hooseeya fii rutbatin xagga rutbada maa jucila ay maa sunifa wixiisi lagu sanifay cala lmasaaniidi yani musnad ahaan wixii loo sanifay fa yudcaa marka waxaa loogu yeerayaa aljafala dacwo caama oo xadiid saxiixa iyo daciifaba waa lagu bixinaya macnaha wuxuu ka wadaa axaadiidta culummada sanifayso qaabi u kala alifaa sunan waxaa la yidhaahdaa qaabka abwaabta maalan kitaabu dahaara kitaabu salaa albuyuuc alxaj iyo furuucdiisa kutubtaas waxaa la yidhahdaa assunan baabkaasuu alifaa baabkaas markuu alifo wixii axaadiid kusoo arooray weliba waxay u badan tahay sida saxeynkana waxaan saxiix ahayn inuusa soo aroorin ee waxaan saxeynka ahayn ay ku dadaalaan inay wax saxiixa ay keenaan ama u badiyaan oo ilaa daruuro maahane aysan wax daciifa ama munkara aysan keenin laakiin masaaniidda waxaa waaye saxaabi walba gooniyaa loo tarjama abubakara laga bilaabaa maalan si u kala horreeyeen cumar adee cashrulbashirin abubakar wax alla wi xadiid laga wariyey ayaa la keenaya saxiix ha noqdo daciif ha noqdo haddana cumar haddana abu hureyra wahaakada cuhmaan cali siay saxaabi u kala dabaqo horreeyeen yani ama xuruufulmucjam kala bilaabayaano alifaa laga bilaaba baa lagu xijina wahaakada alagu xijinaya ama xuruufulmucjam ha u kala sameeya marka markaasoo kale waa dacwo caama oo waa maxay xadiis saxiix iyo daciifaba maaragtay meesha waa la keenaya ee dacwatuljafala meesha isticaara ku jirto carabta markii aroosyaal ay qabaan ninkii waxaystoo taajira ama ninkii deeqsiya wuxuu leeya caawa zabaa noo taalla ama maaragtay waxaan qabnaa welimo dadkoo dhan wixii imaa kara ha yimaado waxaa weeye waa dacwatljafala alla waa caam qof laga reeba qof walba imaa kara waa u badan yihiin sacuudiga hadda maalan meelo afraaxay samaynayaan waxaa le qofkii imaa kara iska yimaado loo kale aama yeeli maayo waxaa cagsigeeda dacwatu naqara wax la yidhaahdo calaa nafsi alwasni facala oo waa maxay dad gooniya markii loo soo xusho marka markii ay way ku faani jireen ninka dacwadiisu caam tahay wuxuu dhihi jira darafa markuu isagoo qoladiisa ammaanayo naxwu fi lmashtaaki nadcu ljafala laa tara alaadiba minaa yantaqir oy annaga marka wakhtiga shitaha la joogo qabowga faraha badan xagayga maarata dabaysha ee dhacayso baahida badan nadcu ljafala dacwo caamadka u yeernaa zab weyn intaan samayno geel qalno iyo waxaasoo dhan ayaan dhahnaa ummadda meesha waa ka qoyantahe maanta halaga faraqabsado imaada laa tara alaadiba mina aadibku waa qofka dadka marti qaado martiqaadka sameeya maaragtay ma'dabay ka timi ninka martiqaadka samaynaya yantaqiru asagoo qofku hebel meeshaas imaa soo dhuumo iyo hebel asagoo dhahay ma arkaysidii war hala yimaadooy ou leeyahoo dhaha marka macnaha isticaarada wax u soo isticaariso kutubaha masaaniidda xadiid kastoo saxaabiga <coughs> uu leeyahay kan wax naga damay ma miya xadiid kastoo saxaabigu uu leeyahay daciif iyo maaragtay saxiixba meesha waa la isugu keenaya soo maaha marka waa dacwa caama waay saa darteed sunanta way ku hoos laakiin ninku sunanka markuu alifayo sida bayhaqa uu yidhi baabu dahaara markuu leeyahay waa isagoo yidhi adkuru fiiha maa saxa annabiy sal alla alayh wasalam baabu nikaax marka wuu kala doordooranaya marka kolley wuxuu ku dadaalaya haddii sii saxeynkana wixii aan saxeyn waa ka tegaya sida ahlu sunankana waxa weeye muxuu dooranayaa inta ugu saxiixsan ugu roon ayuu meesha ka qaadanaya wa duunahaa duuna asxaabi duuna kutubi sunan waxaa ka hooseeya fii rutbatin xagga rutbada maa jucila ay maa sunnifa wixii lagu sanifay cala almasaanidi musnad musnadkii ama dabaqaadka iyo saxaabada si loo kala horreeyey ha ahaato sida abubakar cumar maarata cuثmaan cali cashar mubashiriin wahaakada ilaa xasba saabiqiin ama ha ahaato dacwada eh, xuruuf اlmucjama alif ba ta saasoo kale loo kala sarif oo fa markaa kutubtaa waxaa loogu yeeraya aljafala dacwo caamaho xadiis saxiix iyo daciif waa lagu soo aroorinaya laakiin abweb markay tahay cala aqali qofka intiqaad doorasho wax yaro samaynaya kamusnadi dayaalisiyi wa axmeda wacadduhu lidaarimi intuqada marka masaaniidda waa badan tahay aaday masaaniidda u badan tahoo masaaniidda waxaa ka mid a dayaalisi musnadkiisaa ka mida abu daawuudda dayaalisi ninka la yidhaaha iyo axmed bin xambal waa musnadkan wey wacadduhu tiritaankiisa uu tiriyey addaaramiyo daarami oo musnad oo ka dhigay masaaniid intuqda waa lagu naqdiyey sababtoo kitaabka daarimi wuxuu u alifan yahay sida abwaabta waa sunan camal marka inuu musnad ku tilmaamay waa lagu intiqaadiyey weliba axaadiidiisa markii la eego ibnu maaja oo kale aad iyo aada uga fiican bal axaadiistiisa daciifka way yartay axaadiis saxeenka umamaalooda maktabada aan ku arkay oo fiirinayey badana axaadiista uu dhigayaba axaadiis saxeenka u badan muslim iyo bukhaari ay wariyaan waxa uun dacfi ka soo galo waa wax maaragtay eh, markii loo ego kitaabka xajmigiisa aad u yahay eh, imaamu daarimina waxaa weeye eh, alxaafid abu moxamed cabdullahi bn cabdiraxmaan bn اlfadl addaarimi daarimna ay ka timid waa qolo maaragtay laf ka mida qoladan bani tamim la yidhaahdo oo carabtan qabaa'ilka ugu waaweyn ah dhulkan riyaad iyo dhulkaas u madnaan jirtay oo qabiiladaas waaweyna ayay maanta ma arkaysa ay ka mid yihiin eh, kolley inuu farasaq xataa inuu reer bani daarim yahaan u malayna sababtoo markuu maaragtay eh, jariir oo caaya waxaa ka mid a wa innaka in tasca litudrika daariman fa anta almucanaa yaa jariiru lmukallafu wa innaka in tasca haddaad socoto litudrika daariman laftaa inaad gaartid fa anta almucanaa yaa jariiru lmukallafu dhib iyo waxaa ah takaaliifa ku haysto dadkaa waxbixin iyo sharaf kuma gaari kartid